alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعalى alihi waasxaabihi ajmaciin qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala wadaliilu اlisticaadati qowluhu tacaala qul acuudu birabi اlfalq waqul acuudu birabi اnnaas waxaynu ku dhex jirnay cibaadaadkii musanifku raxima allahu tacala kitaaba ku sheegay cibaado walba waxaa u daliila cibaadanimadeeda darsigeyna wuxuu ka bilaabmayaa cibaadada isticaadada wadaliilu daliilu listicaadati buu ihi isticaadadu inay cibaado tahay waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkii allaha sareeyaa uu yihi qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi اlfalaq allaha rabbiga u a ah waaga kala dilaaca wa qowluhu ilaahay uhi qul waxaa tidhi acuudu waxaan magan gelayaa birabbi innaas allaha dadka oo dhan rabbi u ah ama jinka iyo insigaba rabbi u ah alisticaada waa alabu alcawd waa alcawd waxaa la dhahdo qofku inuu dalbo alcawdna fi luga wa طalb اlاltijaa ilىa man ymnacuka min maxduuri takhaafu waa inaad dalabto inaad u iilato mid kaa celiya waxaad ka baqayso oo ku dhibaya طalb اltijaa ilىa man ymnacuka min maxduuri takhaafu ibn faris fi mucjami maqayis luga wuxuu ku yihi alcawd markuu ka hadlaayey alcayn wاlwaaw wاdaalu aslu صaxiixu yadulu calى macna waaxid wa huwa aliltijaaءu ilى shay shayga mar haddii xaggiisa loo iisho isaga la cuskado alcawd baa la dhaha alisticaadaة biاllahina wa aliltijaaءu ilى اllah aliltijaaءu ilى اllah wاlictisaamu bihi min shari kuli dii shari aliltijaau ila allah waa in ilaahay subxaana wa tacaala lagu irkado walictisaamu bihi ilaahay la cuskado wa min shari kuli dii sharin mid kasta oo shar leh sharkiisa ilaahay lagaga iisho ilaahay laga cuskado macnaa ilaahay laga dalba inuu kaa celiyo sharkiisa ibnu kaiir raxima llahu tacaala wuxuu yihi isagoo alisticaada bilah qeexaya walisticaadatu hiya aliltijaau ila allah waliltisaaqu bijanaabihi min shari kuli dii sharin isticaadadu waa af soomaaliyaan waa magangale waa nawcu min anwaaci ducaa waa nooc ka mida ah noocyada baryada qofka ilaahay baryaa qofka ilaahay magan galaa ilaahay wuu bariyey ka cid kale magan galaana ciddaasu bariyey waa markaa waa akhasu min adducaa ducada way ka khaasaysantao waa nooc anwaacda ducada ka mida takunu likashfi duri alxaadir walimanci lmutawaqac wuquucuhu likashfi duri lxaadir dhibaato markaa taagan ilaahay inuu kaa dulqaado baryada aada ka barido isticaado waa la idhaahdaa walimanci almutawaqac wuquucu iyo dhibaatada la filanaya inay dhacdo inaad ilaahay subxana wa tacaala ka barido inuu kaa celiyo kaa difaaco iyadana isticaada waa la idhaha markaa dhibaato dhacday haddaad ilaahay ka barido ilahay inuu kaa dulqaado oo isticaado waa la dhahdaa mid aan weli dhicin laakiin aad ka baqayso aad filaysa inay soo socoto ilaahay inuu kaa celiyo baryada aad ka baridana isticaado waa la dhahdaa ta dhacday waxaa u daliila xadiidka uu muslim wariyey nebigu calayh isalaatu wasalaam marka uu xanuunsado wuxuu odhan jiray acuudu billaahi min shari maa ajidu wa uxaadir ilaahay waxaan ka magan gelayaa waxaanaan dareemayo xanuunkaa dhibkiisa ka xanuunkii u dhacayba u hayaaba haddana ilaahay buu subxana wa tacaala ka magan gelaya macnaheedu waxa weeye ilaahay buu ka baryayaa ilaahay inuu ka dulqaado dhibaatada soo socota ee laga baqayo inay qofka ku dhacdana baryada ilaahay laga baryo ilahay inuu kaa celiya inay isticaado waxaa u daliila qowluhu salى اllahu alayhi wasalam acuudu biاllahi min jahannam oo qofkii oon weli dhimanba oo aakhiro iyo jahanamo aanay isgaadhin ayaa jahanamada iyo naarta uu ka baqayo ilahay kasii magan gelaya marka alisticaadatu takunu likashfi aduri اlxaadir yani alwaaqic walimanci almutawaqac wuquucuhu ducaduna way ka caamsantah ويشمل طلب حصول نفع أو dفع ضرر أو رفعه ducadu waxay koobsanaysaa inaad nafci ilaahay weydiisato ilahay janna haddaad weydiisto waa duco lakiin isticaado maaha isticaanana maaha istiqaaana maaha de isticaanaduna waxay ku saabsanayd sina hore usoo maray camal aad doonaysa inaad qabato inaad ilaahay ka barido inuu kuu kaalmeeyo isticaadaduna waa shar iyo dhibaato kugu dhacday ama midaad ka baqanayso inaad tira ilahu iga badbaadi istiaaaduna waxay iyaduna kusii gaar tahay dhibaatada kugu dhacday ta soo socoto hataa iyadu shaqo kuma leh dhibaatada kugu dhacday inaad ilaahay ka barida inuu kaa dulqaado sidaynu arki doono ducaduna way ka caamsan tahayo nafci haddaad ilaahay weydiisato adduunyo ama mid aakhiro waa duco isticaanana maaha isticaadana maaha istiaaana maaha dhibaato aan weli dhicin haddaad ilaahay ka barido inuu ilaahay kaa difaacana waa duco isla markaana waa isticaada soo ma mid kugu dhacday ilaahay inuu kaa dulqaado haddaad ka baridana waa duco isla markaana waa isticaada waana istiqaatha shekhuislaam ibnu taymiya kitaabkiisa aradd cala lbakri wuxuu ku uhi wlmustaciidu yatlubu manca almustacaad minhu aw rafcahu mustaciidku wuxuu dalbayaa yalub manca almustacaadi minhu waxaanuu ilaahay ka magan gelayaa inaanu ku dhicin oo laga manciyo oo la diiday inuu ku dhaco aw rafcahu ama kii ku dhaca in laga dulqaado marka labadaba isticaado waa la dhahda musanifku raximah llahu tacaala alisticaadatu billaahi inay cibaado tahay wuxuu u daliishaday labada aayadood ee mucaawadateynka qul waxaa tihi acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi اnnaas sida ay daliil ugu yihiinna waxa weeye ana allaha amara nabiyahu fiihimaa bilisticaadati bihi labada aayadoodba ilaahay nebiga iyo qof kastoo muslimaba wuxuu ku amray inuu ilaahay magan galo qul waxaad tidhahdaa acuudu waxay ka dhiganta la hi istacid biاllah istacid birabbi اlfalq istacid birabbi اnnaas wma amara allahu bihi fahuwa maxbuub cindahu wuxuu ilaahay dadka amray amar sharcigana waa wax ilaahay u jecel yihi kulu maxbuubi lilahi fahuwa cibaada wax kastoo ilahay u jecel yahayna waa waa cibaado baahi weyn buu qabaa qofka muslimka ahi inuu labadan suuradood ilaahay ku magan galo ibn اlqayim wuxu uhi xaajaة اlcabdi ilى اlisticaadaةi bihaatayni الsuuratayni acdam min xaajatihi ilى الnafasi wالطacaami wالsharaabi wاllibaas baahida aad u qabto inaad labadan suuradood ducadaa ku jirta ilaahay aad ku magan gasho waxay ka weyntay baahida aad u qabto neefsiga cunada iyo cabitaanka iyo dharka walihaada waxaa la sharciyeeyoo la jideeyey labadaas suuradood in la akhristo meelo badan subaxii galabtii markaad sii seexanayso salaadaha waxa weeyaan dabadood sidaasoo kale qofku marka uu xanuunsado nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu isku akhrin jiray dadkiisa cidda ka mid ee ah xanuunsatana waa ku akrin jiray saxaabigii la odhan jiray cuqba ibnu caamir buu nebigu calayh isalaatu wasalaam u dardaarmay labadan suuradood markaasaa wuxuu ku uhi tacawad bihimaa labadaa magan gal famaa tacawada mutacawidun bimilihima abu daawuud baa wariyey wax la mida ah, duca tan la midoo ilaahay subxana wa tacaala lagu magan galaa ma jirta buuri qur-aankana in badan bay kusoo noqnoqotay iyadoo layna amrayo inaynu ilaahay magan galno oo ilahay aynu ka barino wixii dhibina haysta inuu inaga dulqaado wixii soo socdana ilaahay inuu inaga difaaco taasina waxay tusinaysaa inay tahay cibaado aada iyo aada weyn waima yanzaganaka min ashayطaani nasgun fastacid biاllah inahu huwa samiic اlcaliim waqul rabbi acuudu bika min hamazaati الshayaaطiin waacuudu bika rabbi an yaxduruun fastacid biاllahi inahu huwa samiic اlbasiir ilaahay baa subxana wa tacaala qofka magan gala sharka iyo dhibaatada iyo ka badbaadinaya xataa haddii asbaabtii sharka iyo dhibaatadu ay xaasisho oo la helo muslim wuxuu wariyey min xadiidi sacd bin abi waqaas inuu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam man nazla manzila faqala acuudu bikalimaati اllahi taamaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayء xata yartaxila min manzilihi dalik qofka meel dega oo ilaahay kelimaadkiisa magan gala ilahay magacyadiisana waa la magan galaa hadalkiisana waa la magan galaa sifaatkiisana waa la magan gala acuudu bicizat illaahi wa acuudu bikalimaat illaahi taamaat ka idhaha min shari maa khalaq waxba ma dhibaan ilaa uu meeshaa ka guurayo alqurطubi wuxuu yihi waa war saxa iyo hadal run ah calimnaa sidqahu daliila wa tajribatan hadalkaa runnimadiisa daliil iyo tijaabo labada waan ku ogaaday buuri laga bilaabo markaan xadiidkaa maqlay waan ku camalfali jiray waxna imay dhibi jirin maalin baan ka tegay buu ihi dibqaloox baa markaa i qaniinay bilmahdiya meesha la dhaa jooga goor habeena dabeetana waan fikiray qofka muslimkana had iyo jeeraal marka dhibaatooyinku ku dhacaan waa in horta isagu dib isugu noqdu iska baado wax sababu noqon karo dhibaatadaas inay ku dhacdo fatafakartu fii nafsi faida bi qad nasiitu an atacawada bitilka alkalimaat markaan isbaadhay waxaan ogaaday inaan ducadaa ka tegey oon meel iska degay ducadana aanaan akrin marka bahalkaas ay qaniinay buuri isticaadada markaa inay cibaado tahay waxyaabaa tusinaya waxaa ka mida an allaha nasaba ataqaruba biha ilى الصاalixiina min cibaadih in ilaahay loogu dhowaado magangalka isticaadada ilahay wuxuu u nisbeeyey addoomihiisa wanaagsan kulu ma ma nusiba ataqarubu bihi ilى اllah ilى الصاalixiina min cibaadi الlah fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay uu sheegay ama rasuulku sheegay addoomaa ilaahay wanaagsan inay ilaahay ugu dhowaadaan waa cibaado oo nabiy laahi nuux ilah wuxuu ka sheegay inuu yihi inii acuudu bika an aslaka maa laysa lii bihi cilm nabiy laahi muusa inii cudtu birabbii warabikum an tarjumuun nabiyu maxamed alayhi salaatu wasalaam ilaahay baa amro yihi waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaiin e, e, maryam umu ciisa ilahay bay iyaduna magan gashay sida ilaahay sheegay qaalat inii acuudu bاraxmaani minka in kunta taqiya wahaakada ilaahay wuxuu dhaleeceeyey kuwa isaga cid aan ahayn magan gala anahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduuhum rahaqa jinkii markaa islaamayna shirkiga ay samayn jireene marka dambe islaameen ay iska daayeen waxaa lagu daray alisticaadatu bigayr اllah qul uuxiya ilaya anahu اstamaca nafru min اljin qaluu ina samicna qur'ana cajaba yahdi ilى اrushdi faamana bihi walan nushrika birabbina axada isticaadadu waxay leedahay anwaac nooca koobaad waa alisticaadaة اlcibaadiyaة الtawxiidiya wa hiya alisticaadaة biاllah alisticaadaة اlcibaadiyaة الtawxiidiya wahiy alisticaadaةu bilah magangalka ilahay la magan galo maca alictimaadi calayhi wاhiqati bihi maca alictimaadi calayhi wاhiqati bihi iyadoo ilahay la cuskanayo oo lagu kalsoon yahi الnowc الthani waa alisticaadaة الshirkiya waa magangalka shirkiga ah wa hiya anwaac isticaadada shirkiga ahi waa noocyo nooca koobaad wa alisticaadaةu bigayr اllah fima laa yaqdiru calayhi ila اllah alisticaadaةu bigayr اllah fima laa yaqdiru calayhi ila اllah waa ilaahay cid aan ahayn in la magan galo wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin ka dafci اlamraad tusaale ahaan inaad tiraa makhluuq inaad ku tira waxaan kaa magan gelaya xanuunada manaa xanuuni haye inaad iga dulqaado ama xanuun soo socda inaad iga celiso hada laysa fi maqduuri makhluuq makhluuqa awoodo maaha qofka taa makhluuq weydiistayna makhluuqaa sifadii ilaahay buu siiyey khasaaista ilahay kulu isticaadati fiiha nisbatu shayin min khasaa'is illahi ilى makhluuqi fahiya isticaadaة shirkiya nooca labaad waa alisticaadaة biاlamwaati wاlghaa'ibiin waa magangalka la magan galo kuwa dhintay iyo kuwa maqan waayo man istacaada biاlamwaati wاlghaa'ibiin faqad nasaba ilayhim shaya min khasaa'is اllah qofka mid dhintay barya ama mid maqan wuxuu u nisbeeyey kuwaa oo u tiiriyey waxyaabihi ilahay ula gaarka ahaa kaalcilmi biاlgeyb wa samaaci kuli sowt wاlqudrati calى kuli shay xataa waxa uu iyaga ka magan gelaya hadduu yahay fima yaqdiru caleyh alaxyaa almawjuuduun waxa kuwa nool ee jooga ay awoodaan nooca saddexaad isticaadada shirkiga ah waa alisticaadaة bاlxayi اlxaadir fima yaqdiru calayh waa inuu magan galo mid nool oo jooga ama ka jooga la xukuna fii yaqdiru caleyh wuxuu awoodo ayuu weliba ka magan gelaya maca musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha maca musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha iyadoo ay la socdaan isticaadada cibaadaad qalbi oo mid nool oo la jooga ayaa wuxuu awoodo ka magan gelaya lakin yatadallل lahu wayatadarc wayactamidu عalayhi kuliya wayahiqu bihi waxaa la socday isticaadadiisa cibaadad qalbiya si uu u duloobaya gaaya tadaruc iyo gaaya tadalul isagaanu cuskanaya cuskasho dhamaystiran isaga ayuu ku kalsoonye waxay noqonaysaa isticaada shirkiya maxay isticaada shirkiya unoqotay bimujaradiha maya waa waxaan raacay oo ah cibaadaadka qalbiga ah in musaaxabata hadihi اlumuur اlqalbiya lilisticaada tajcaluha cibaadata lilmustacaadi bihi arrimaha qalbiga waa gaayat tadalul wاtadaruc wa kamaal اlictimaad arrimahaasi waxay ka dhigayaan isticaadadii cibaado la caabuday kaa la magan gelayo ayay ka dhigayaan ayib isticaadada nooca saddexaad waa alisticaadatu almubaax waa magangalka la magan galo waa isticaadada mubaaxa xalaasha cibaadana maaha shirkina maaha xaaraanna maaha waa alisticaadatu bilxayi alxaadir fima la fima yaqdiru calayh waa mid nool oo jooga in la galo fima yaqdiru calayh waxaan laga magan gelayaana uu yahay wuxuu awoodo maca cadami musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha laakiin cibaadaad qalbigii lama socdaan oo gaaya tadalul watadaruc waa kamaalu lictimaadi calayhi lama socdo maca cadami musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha waxaa la magan gelayaa mid nool xaya oo xaadira fii ma yaqdiru calayhi wuxuu awoodo tusaale inaad tidhaahdo qof kaa xoog weyn oo ku dilaya inaad qof tidhaahdo kanaan kaa magan galay axaadiidana waabay ku soo aroortayba xadiida ay ku soo aroortay waxaa ka mida saxaabiga la dhaahdo abu mascuud sida muslim saxiixiisa ku wariyey wuxuu garaacayey addoon marka addoonkaasi rasuulku arkay oo soo socda markaasa wuxu acuudu birasuuli illaah rasuulka ilaahay baan kaa magan galay fatarakaw wuu daayo garaacii buu ka daayey faqaala rasuulu llaahi wallaahi lallahu aqdaru calayka minka calayh ilaahay baa awooddaad u leedahay addoonkan aad dhibaatayso awoodda ilaahay u leeyay adiga in wax kugu yeelo ayaa ka weyn ilahay buu xusuusiyey factaqahu wuu xoreeyeyba marka una isticaada alghulaam biاnabiyi soo ma nebigu magan gale nebiguna xay xaadir abuha waa inuu awoodaya dee inuu ka celiyo saxaabigan kelmad baabuu kaga celin karayay bal markuu sheegay awoodda ilaahay isaga u ka badantahay awoodda u addoonka u leeyahy baqa ilaahay baa qalbigiisa galay addoonkii wuu xoreeyeyba waxaa la mid ah axaadiiu nacam xadiiثu umi slma fi صaxiixi muslim xadiiثu jaabir fi صaxiixi muslim qisada umu slma ku jirta ana imraأata min bani makhzuum sarqat fautiya biha الnabiyu salى الlah alيه waslm gabadh reer banu makhzuum ka mid a oo xaday nebigaa loo keenay facaadat biumi slma zawji الnabiyi salى الlah alay sl waxay magan gashay umu slma oo xaaska nebiga ah lakiin nebigu kamuu yeelinoo dee xad qofna qof kama baajin karo qaala nabiy wallahi low kaanat faatima laqaطactu yadaha faquطicat gacantaa laga jaray marka way badan yihin axaadiiu waxaanay daliil u yihiin biana اlisticaadaةa biاlxayi alxaadir fima yaqdiru calayhi maca cadami musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha inay tahay isticaado maxay mubaax oo masalada tafsiil baa ku jira alisticaadaةu biاlxayi اlxaadir waa jaa-is la iskama odhan karo waa in qeydkaa la raaciyo waayo isticaadadu waxay isugu jirtaa camal daahira oo hadalkaa qofku uu odhanayo oo acuudu bikadaas iyo camal qalbi ah oo gaaya tadaruc watadalul waاlictimaad cala lmustacaad calayhi bihi ictimaada kuliya marka waxaynu odhanaynaa markay camal daahira un tahay ayaa alisticaadaةu biاlxayi اlxaadir ay jaa-ista oo cibaadaad qalbiya aanay raacin haddii camalkii baaطinka uu la socdo oo kan aada leedahay acuudu bika oo hadalka aad ku tidhi qalbiga aada uga dulowdaad uga khuduucday gaaya tadalul اkhuduuc ama tactamid caleyh ictimaada kuliya si dhamaystiran isaga aad u cuskanayso camalkii baaطinkahabaa raaco taasi waa ta hore aynu sheegno maxay ka mid tahay alisticaada ashirkiya ayay ka mid tahay qala raximah اllahu tacalى wdaliil اstiغاaثaةi qowluhu tacala ilahay u uhi id tastagiiثuuna rabakm faاstajaaba lakum halkana wuxuu kaga hadlayaa cibaadada la hahdo alistigaaa y wdaliilu calى ana alistigaaa cibaada min alcibaadaat waxa u daliila istigaaadu inay tahy cibaado cibaadaad mida qowluhu tacala ilaahay uu yihi wadkuruu xusa id waqti tastakiisuuna rabakum rabbigiin aad gurmad weydiisanayseen oo fastajaaba lakum ilahay u idinka aqbalay ducadaas alistigaaa fi lugaة اlcarab waa طalb اlgawth طalbu algawth algawthna m waa maxay wahuwa alicaanaة والnusra cinda shidة wahuwa alicaanaة والnusra cinda shidة waa kaalmada iyo gargaarka qofku uu helo marka dhibaata ay haysato xaaladdu ay ku adag tahay alicaanaةu والnusraةu cinda shidة sida uu yihi ibnu faris fi mucjam kays lua sharcanna istiqaaadu macnaha laa yabcud can macnaa allugawi macnaha ay sharciga ku leedahayna kama foga macnaha ay ku leedahay luqada oo ibnu taymiya wuxu h alistiqaaatu alab اlgawth huwa izaalat shidati wa طalabu izaalati shidda wاlistiغaaثة طلب اlgawث wahuwa izaalة shidة kalistinsaar oo a طلب النصr wاlisticaana waa طلب اlcawn marka isticaanadu sharca waa طلbu إزaalaة الshidة waa inuu qofku dalbo xaalad adag iyo dhibaato haysata in laga dulqaado oo laga suuliyo si adoo xanuunsanaya inaad ilaahay ka barido inuu xanuunka kaa dulqaado waa istiqaafa ama cadow baa ku hareereeyey oo aayaddaasoo kale de waxay ka hadlaysaa xaalkii saxaabada yacnaa dagaalkii beder inay ilaahay subxaana wa tacaala ay gurmad weydiisteen iyo xaaladan adaga haysata ilahay inuu ka saaro istiaaadu waa noocun min anwaaci ducaa waa nooc ka mida noocyada ducada falistiaaatu akhasu min adducaa ducada caamsan mar walba oo isticaana iyo isticaada iyo istiaaa iyo wax kaloo saddexdaaba aan ahayn intaba duca way noqdaan oo bari dhan baa dee ducaa waadix maa marka istiqaasadu waa nooc anwaacda ducada ka mid a ah. waxaynu odhan karnaa alistiqaathatu waa ducaau lmakruub ducaau almakruub alistiqaathatu nowcu min anwaaci ducaa wa hiya ducaau lmakruub waa qofka kurbaysan ee dhibaataysan ducadiisa ayaa istiqaatho la dhahdaa bahal ka baqaya ama cadow hareereeyey ama xanuunu hayo ama gaajo ama haraad wixii lamida kaa dhibaataysan marka waa nooc min anwaac ducaa waay musanifku raximah llahu tacaala marka waxaa la isweydiin karaa garanay alfarq bayna adducaa wاlistiqaaha farqiga udhexeeya waa maxay adducaa wاlistiغaaثa adducaa waa camu wاlistiغaaثaةu akhasu waa fardi afraadi ducada ka mida alistiغaaثa waa maxay ducaaءu almakruub ka dhibaataysanee shidadu haysato ducadiisa ayb ma alfarqu beyna alisticaana wاlistiغaaثa farqiga haye isticaado maaha hadda iska ilaali alistigaatha walisticaana istigaatha tan u dambeysay ha dhib ku haysata in lagaa dul qaado ayaad weydiisanaysa ad dalbaysa isticaana isticaana ha sa camal alisticaanatu alab alcawn cala alcamal weeye soo ma waxaad doonaysa inaad qabato ayaad in lagugu isaalaة الshida dhibaato ku haysta in lagaa suuliyo waayo isticaadana maxay kaga duwantahy labadaas haye a waa طalbu rafci الdarar alwaaqic wa manci darar اlmutawaqac soo ma dhib kugu dhacay iyo midaan weli kugu dhicino lakiin aad filanayso labadaba baryada la xidhiidha maxaa la dhahdaa alisticaada wاdducaaءu acamu min alkul oo istiqaaثadu waa duco isticaadaduna waa duco isticaanaduna waa duco waxaan saddexdaa midnaba aan ahayna duca waa la dhahda yaa keenaya waxaan saddexdaa ahayn haddana ducaa ducaau masأala haye la la la ducaau masأala ducaau cibaada maha baryo aan saddexdaa midnaba ahayn haye waa miaal yani inaad ilaahay weydiisto in ilahay cilmiga kuu furo xifdiga iyo faham kuu qaweeye kuu quweeye haye inaad ilahay caruur weydiisto arsaaq xalaala inaad ilaahay weydiisato intuba waa duco oo alab maa yanfac waa duco saddexdii horena midnaba maaha wuxuu ah, alab maa yanfac noqonayaa uun isticaano haddii maa yanfacaas uu yahay camal aada samaynayso o qabanayso sida inaad tukataa doonaysaa inaad weysataa doonaysaa ilaahay subxana wa tacaala waxaad ka baryday an yuciinaka cala alwudu cala asalaa ama waxaad doonaysaa inaad guri dhisto ama inaad ganacsato ilahay waxaad ka dalabtay an yuciinaka cala albina wa cala atijaara taas waa isticaano ilaa camal baad ilahay kaalmo weydiistay isla waa duco laakiin waxaan camal ahayn salaaman ilaah awlaadiisii baad tiri ama ilahay baad jannada weydiisatay waa duco isticaano maaha ila camal ilahay igu kaalmay maad odhanay isticaadana maaha ila dhib kugu dhacay ama midaad filanayso ilaahay kamaad eh, dalbin oo maad weydiisan ka kugu dhacay inuu kaa dulqaadan kaad filanaysana inuu kaa celiyo istiqaasana maaha ila dhibaato ku haysta ilahay kamaad barya inuu kaa dulqaade marka alisticaada iyo alisticaana iyo alistigaaa waa min anwaaci ducaa ducaa acamu minhu saddexduba waa duco saddexda waxaan ahayn oo ducaayna u jira sida inaad ilaahay ka dalabto ka barido an tasأl اllaha ma yanfacuka kan yudkhilaka اljanna ayb ka warama haddaad ilaahay subxana wa tacaala ka barido cadaabqabriga inuu kaa badbaadiyo waa maxay kaas waa isticaada wey ayib beertii baad qodaysaa ilahay waxaad ka beriday beerta inuu kuu barakeeyo camal baad qabanaysa ma waa isticaano wey ayib deyn baa lagugu yeeshay oo aada ku warwargelisay ilaahay subxana wa tacaala waxaad ka bariday inuu deyntaa kaa gudo ya istiqaaa labada way noqon kartaa haddaad ka egta dhinaca inaad leedahay ilahu deyntaasaan doonaya inaan iska bixiye igu kaalme maxay noqonaysaa isticaana isticaana haddaad leedahay ilaahu deynta iga gudo iga dulqaadna istiaatay noqonaysaa waad fahamteen markaa ayib qaala raximah llah wadaliilu istiaaa yani waxa u daliila istiqaasadu lcibaadatay waa aayadda id tastakiiuuna rabakum aayaddu halkay naga tusinaysaa istiqaahadu inay tahay cibaado waxay naga tusinaysaa ana allaha madaxa biha almu'miniin ilaahay wuxuu ku ammaanay muuminiinta muuminiinta marka xaaladdu ku adkaatay in ilaahay qaws weydiisteen buu ku ammaanay kulu maa ana allahu faacilahu fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay qofka sameeyey uu ammaanayna waa maxay waa cibaado weeye ayib أن اllaha madaxa biha almuminiin warataba calayha alijaaba waxaa kaloo ilaahay istiqaaada uu ka ratibay uu ka dhaliyey ajiibitaan kulu maa rataba allahu calayhi alijaaba fahuwa cibaada wax kastoo ilahay u hahdo addoonka sameeye waan ajiibaya waa maxay waa cibaado lanna madax allaahi lifaaciliha tartiibi alijaabai alayha daliil ala an allaha yuxibuha daliilta inuu ilahay jecel mar haddii ciddii samaysay ilahay oo ammaanay ijaabana uu ballan qaaday wamaa kaana maxbuuba lilaahi fahuwa cibaado wuxuu ilaahay jecel yahayna waa waa cibaado wey <clears throat> kadalika adilo kale ayaa jirto tusinaysa istiqaasadu inay cibaado tay minha tawbiik llahi man yastakiiu bigayrihi bisiiqat اlistifhaam ilahay wuxuu canaantay cidda ilahay cid aan ahayn gurmad weydiisanaysa oo istifhaam inkaariya buu ilahay ku canaantay aman yujiib اlmudara ida dacaahu wykshif الsuuءa wyajcalkm khulafاء اlarض a ilah maca allah qaliila ma tadakaruun alistiqaaha sida noocyadii hore ducadaba noocya ayay leedahay oo alistiqaaثatu laysat cibaada maxda cibaado barax tiran maaha oo mar walba cibaado ah bal waa min alafcaali اlmuxtamila alati takunu cibaadaة maxda taaraة laa takunu cibaadaة taara marka waxay u qeybsantaa aqsaam mukhtalifat alaxkaam qaybo axkaamtooda ay kala duwanta noocyadeeda nooca koobaad waa alistigaathaة اlcibaadiyaة الtawxiidiya alistigaahatu alcibaadiya towxiidiya istigaahada cibaadada ee towxiidka ah wa hiya alistigaahatu biاllaah waa inuu ilaahay qofku gurmad weydiisto alistigaahatu biاllah bigaayati اtadaluli wاlkhuduuc bigaayati اtadaluli ama maca gaayati اtadaluli wاlkhuduuc iyadoo su-aasha ay la socoto isu dulayn ilahay isu dulaynayo si dhamaystiran si dhamaystiro ilahay uu ugu khuduucayo oo su-aashoo quri dee cibaado noqon mayso waxaa dhici karta qofku isagoon tadallul iyo khuduuc ku sifoobin in dhibaato haysata ilahay u weydiisto inuu ka dulqaado su-aashoo quri cibaado noqon mayso su aashaas waxay cibaado noqonaysaa marka umuurtii qalbiga ahayd dee cibaadada arkaanta u ahayd ay raacdo tadalul walkhuduuc nooca labaad waa alistiqaaatu shirkiya waa istiqaaada shirkiga ah wahiya anwaac istiqaaada shirkiga ahi waa noociyo nooca koobaad waa alistiqaaatu bigayr اllahi fima laa yaqdiru caleyh ila اllah alistigaahatu bigayr اllah fima laa yaqdiru caleyh ila اllah wax ilaahay mooyaane dhib ilaahay mooyaane cid kale aanay kaa dulqaadi karin ilahay cid aan inaad ka barido inuu kaa dulqaado kalistigaahati bigayr اllah fi rafci اlmaradi wa isaalati اlqaxطi waاljad ilahay inaad ka barido xanuun ilahay cid aan inaad ka barido inuu xanuunku hayo kaa dulqaado kaasi ha noolaado ama ha dhinto maxay shirki ku noqotay istiaaadaas lima fiiha min nisbati shayin min khasais illah ila gayri aw ila makhluuq waa maxay waxaa khasaaista ilaahay ka mid a ah ee makhluuqa uu nisbeeyey ya alqudra kamaal alqudra wax ilaahay mooye cid kale aanay awoodin oo alqudratu calaa kuli shay waa min khasais ilahi soo ma ya alqudratu calaa rafci lmarad waisaalat alqaxdi waaljad marka ilaahay cid aan ahayn haddii uu waxyaabaha ka baryo dee sifadii ilaahay buu siiyey oo awoodista waxaas nooca labaad waa alistiqaathatu biاlamwaat wاlghaa'ibiin oo baryada la baryo kuwa dhintay iyo kuwa maqan walow fi ma yaqdiru caleyh axyaa almawjuuduun haba noqoto waxay awoodaan kuwa nool ee kula jooga taasina waxay shirki ku noqotay tacliiliya sababeeya bima fiiha min isbati shay min khasais illah ila makhluuq waa maxay waxaas mid dhintay markaad barido waxa khasaaista ilaahay kamida ee aada meydkaa u tiirisay waa maxay samcu jamiic aswaat soo ma cabdiqaadir jeylaani oo raximah llah baqdaad ku aasan buu isagoo hargeysa dhexdeeda jooga baryaya macnaheedu waa maxay cabdiqaadir meel walba waxbuu ka maqlaa sida ilahay meel walba waxuu ka maqlo maxana cabdilqaadir atbaacdiisu meel kastoo ay joogaan wuu ku ogi xataa iyagoon baryin ayaa markay dhibaata ku dhacdo u soo gurmadaa haddii mid uu suuli ku dhaco ama badda ku qarqoomo gacan dheer buu baqdaad ka soo fidinayaa deetana markaasuu kasoo dhufanaya meeshaas markuu baryo wuu maqlaya haddaanu baryina wuu ogi sifadii alcilmu bileyb aanad meydkaasin ayb kadalika de waxaa ku jira nisbatu tasaruf lilamwaat bacda mowtihim kuwa dhintay baa loo tiirinaya inay tasarufaan intay dhinteen kadib oo addunyada ku tasarufaan taasina de waa takdiib awala lilqur'aan waxay leeyihin sheekh wuu soo baxaaba cabdiqaadir laftiisiibaa intuu qabriga ka soo baxa yimaada ilaahayna muxuu yihi waxaraamin calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun ilaa goorna xataa idaa futixa yajuuju wamajuuju wa min kuli xadabin yansiluun ilaa dee suurta la afuufayo ilaa qiyaamu dhacayo dadkaa dhintay ma soo baxayaan haddaynu aragna ka warama mid cabdilqaadir oo halkan taaganuun cabdiqaadir maynaan soo gaadhinbe sheekh aynu soo gaadhneba ayaa dhintay qof baa bariyey waaba isaga laftiisiiba ayaa u yimi ka warrama taas ya sheekha laftiisiiba maya maa sheekha laftiisi sheekha soo kan ilaahay leh cid aanu halaagnay oo bimacnaa geeriyootay mamnuuc bay ka teli adduunya dib ugu soo noqdaan ilaa qiyaamuhu u dhacayo ma warka ilahay baynu rumaysanaa mise suuraddan baynu rumaysanaa warka ilahay baynu rumaysanayna shekhulislaam ibnu taymiya raxima llahu tacala wuxuu sheegay inay shayaadiintu aada isugu shabahaan dadkaa lagu tacalluqsan yahay si ay dadka u lumiyaan suuradoodii ay isugu soo yeelaan cid kale iska dhaafa wuxuu anigay suuradeeda isu yeeleen buuri isagoo noolba qolay ay ayay u tegeen de suuradii ibnu taymiya isu yeeleen markaasay wacdiyeen ibnu taymiyaan ahay markaasaa loo soo sheego markaasuu waxaas waa shayaadiin markaasaa lagu yidhi miyaanay um malaa'ig noqon karin suuradaada isu soo yeeshay si ay dadka khayrka iyo dacwadda u gaadhsiiyaan sulmi ma noqon karaan waayo malaaigtu been ma sheegto kuwaasina been bay idiin sheegeen ibnu taymiya nahaybay idinku yidhahdeen malaaigtana ilah wuxu laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun nooca saddexaad ee istiqaasada shirkiga ah waa nooca saddexaad ee istiqaasadu ee shirkiga ahi waa alistiqaathatu بالxay الxaadir فيma yaqdiru عalayh maca musaaxabaةi cibaadaةi qalbiyaةi laha waa tii horeo kale un الاstiغاaثaة bالxay الxaadir فيma yaqdiru عalayh waa mid nool oo jooga ayaad gurmad u weydiisanaysaa wuxuu awoodo lakin maca musaaxabaةi cibaadaةi qalbiyaةi laha oo makhluuqa noola jooga waxa ad ka وغاية تdlل وتaضaرc inaad isaga u si dhamaystiranna aada u cuskanayso alistigaahatu bilxayi alxaadir fima yaqdiru calayhi min alasbaabi aldaahirati alcaadiya fima yaqdiru calayhi qaar baa waxay iska kaa odhanayaan sheekha dhintay isagoo dhintay buu awoodaa dadka inuu kaalmeeyo dhibaatada haysta wuxuu uga taro marka la leeyahy wuu awoodaa waa inay jiraan asbaabo muuqda oo tusinaya makhluuqan in waxaa awoodo oo weliba caadiya ah loo bartay loo bartay looma baran qof dhintay dadka nool inuu u gurmado wax loo bartay ma haddii arrintaa cidi samaynaysana nebi maxamed ba alayh salatu salaam samayn laha soo ma marba intuu qabriga ka soo baxo saxaabada axaadiid cusub u sheegi lahaa saxaabada waxa weeyaan hadday iskhilaafaan kala saari lahaa laakiin marnaba may dhicin marka alistiqaaثaة bاlxayi اlxaadir fima yaqdiru calayhi min alasbaab الظaahiraة اlcaadiya alkhaaliya min alcibaadaat اlqalbiya fajaaئizaة iyaduna waa mid jaa-is soo banaan alistiغaaثaة bاlxayi alxaadir fima yaqdiru calayhi waa min alasbaab الظaahira yaqdiru calayhi waa yani sabab daahiroo muuqata waa in la helo oo qofka dee tusaale ahaan qofkii uu kaa qabanayo kaa xooga weynaaye ku dilay ama bahalkii dee bud intuu qaata uu kaa celinay laakiin sabab daahirya ma jirte sheekhu isagoo qabrigiisii jiifa ayuubuu bahalkii iga celiyey sabab daahira meesha ka muuqata marka min asbaabi daahira alcaadiya ah, mid loo bartay alkhaaliya ka mara min alcibaadaat alqalbiya fajaa'izatun weeye oo istigaao mubaaxa weeyaan ta noocaasi ahay wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alih waasxaabi ajmaciin